بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين waxaan ku soo dhex jirnay baabkii ahaa man tuqbalu riwaayatuhu waman turad waxaan soo gaarnay majhuulkaan soo gaarnay واkhtalafuu fii hal yuqbalu majhuul qaala alxaafid alciraaqi raximah اllah waاkhtalafuu hal yuqbal اlmajhuulu wahuwa calى halaaثaة majhuulu majhuulu caynin man lahu raawin faqad waraddahu اlakharu wاlqismu اlwasad majhuulu xaalin baطinin wadaahiri wa xukmuhu اraddu lada اljamaahiri والثالث المجهول للعدالة في باطن فقد فقد رأى له حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منهم سليم فقطع به وقال الشيخ إن العمل يشبه أنه على ذا جعلا في كتب من الحديث اشتهرت خبرة بعض من بها تعذرت في بعض الأمر وبعض يشهر ذا القسم مستورا وفيه نظر والخلف في مبتدع ما كفرا فقيل يرد مطلقا واستنكرا wqiila bal إida اstaxala اlkadiba nusrata madhabi lahu wanusiba lلshaaficiyi id yaqulu aqbaluu min غayri khaطaabiyati ma naqaluu wاlأkharuuna wara'ahu اlأcdala raduu ducaatahum faqad wanaqla fiihi bnu xabbaanin itifaaqan warawow can ahli bidcin fi الصaxiixi ma dacow walilxumaydiyi wاlimaami axmada biana man likadibin tacamada ay fi اlxadiiثi lam nacud naqbaluhu wain yatub wasayrafiyu miluhu وإن yتب والصيرفي مثله وأطلق الكذب وزاد أن من ضعف نقلا لم يقو بعد أن وليس كالشاهد والسمعان أبو المظفر أبو المظفر يرى في الجاني fi ljaani bikadibin fii khabarin isqaada maa lahu min alxadiidi qad taqadama bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu calaa maxamedin waali saxbi slm baabuljarxi watacdiilaan soo haynay waxaan soo gaarnay bal dadka xugunka majhuul laga jaahil yahay oo cadaaladooda aan la aqoonin oo aan aad maanta ma arkaysaa loo aqoonin dadkaas ayuu maanta ma arkaysaa baabkaan uga hadlayna hadhow haddana baab kale saddex baab ayuu casharkeedu maanta ka kooban yahay wuxuu yidhi sheikhii xaafid alciraaqi isagoo nadminayo kitaabkii ibnu salaax waاkhtalafuu way iskhilaafeen culammadii xadiidku waxay isku khilaafeen hal yuqbalu اlmajhuulu ay hal yuqbalu riwaayat اlmajhuuli ninka majhuulka oon la aqoonin oo laga jaahil yaho ciddaan la garanayn aan la garanaynin riwaayadiisa ma la aqbalayaa taasay isku khilaafeen intuusan kuu sheegin in la aqbalayo in kale waa noo soo socotaahe ayuu majhuulku waa aqsaame aqsaamtiisuu kuu sheego wa huwa majhuulkii calaa halaaثatin ay calaa halaatati aqsaamin saddex maanta ma arkaysaa qaybood majcuulun ku laga yeelay waay macnaha saddex qayboodba u qaybsamaa oo majhuulkaa saddex noqona kan ugu horreeya waxa weeye majhuulu caynin ninaan cayntiisaba la aqoon magaciisa bis un baa la yaqaan laakiin cayntiisa lama yaqaan yaa waaye kaasi man lahu raawin faqad hal raawi baa ka wariyey cid kaloo tacdiilisana maanta ma arkaysaa lama haayo ninun bay riwaayaddiisa ka yimi kaas horta ugu horreeya miya waraddahu l culimmada badankoodu way radiyeen xadiidkiisa waa ay radiyeen xadiidkiisa saasay jumhuurtu u badan yihiin qaara waxay yidhaahdaan haddii ninkaa ninka keliyahoo ka warinaa oo caalim yahoo min culamaa aljarxi watacdiil uu ka mid yahay asi uu taskiyeeyo waa la aqbalaya arrintaa waxaa yidhi nin la yidhaahdo abulxasan alqataan kitaabka uu leeyahay fi lwahmi waaliihaan waa nin andalusaho oo quruuntii dambe ah qirniyadii dhexe meelahaas shan boqol iyo afar boqol iyo meelahaas oo aad maanta ma arkaysoo cilmi badno laakiin waxay leedahay xoogaa tacanut ayaa fi rijaalu ku jira nin xoogaa adag u ah laakiin waa nin aada u aqoon badan warkaasna xaafid ibnu xajar nuqbaha ayuu ku doortay oo wuxuu yidhi ninka halka raawi ka warinaayo haddii uu halkaas raawi min culamaa aljarxi watacdiil uu ka yidhaahdo uu yidhaahdo xadaanii fulaanu waa wahiqatun uu yidhaahdo ma garat jarxiga oo mubhabka aan ku soo marnay ninkaas waa la aqbalay ma gara ama hadduu nin kale taskiyeeyo nin kalaaba taskiyeeyey oo culamaauljarxi wa tacdiila ah. raawiga maa nin kalaa taskiyey aba labo isagana waa la aqbalay laakiin ninkaas hadduusaba taskiye wadan asalba waxa weeye culammada badankeedu waa ay diideen qaar waa iska jira dhahay waa la aqbalayo qofka muslimka asal waxaa a cadaalo laakiin hadalkaasi hadal muxarara ma aha waa iska tasaahul ayaa ku jira nacam waاkhtalafuu way isku khilaafeen hal yuqbalu اlmajhuul ay hal yuqbalu riwaayat اlmajhuuli aw qadara riwaayada majhuulka ma la aqbalayaa ma garato aahe markuu su-aashaa isweydiiyo wuxuu yidhi intaan waa la aqbalayaa aan ku dhi majhuulka baabkiisa waa badan yahee marka intaan aqsaamtiisa kuu sheego midab baa markaa xukunkeeda aan kaaga daba dhigo saasaa ardagoo kuu sahlan oo ku leeyahay wa huwa maaragtay majhuulkii calaa halaatin ay calaa salaati aqsaamin saddex qaybood ah majcuulun laga yeelay macnaa qusima ilaa alaati aqsaamin saddex qaybood qayboodaa loo qaybiyey saasoo kaa wadaa ee wasnigaa jiidanaya marka midka ugu waranaya majhuulu cayn nin cayntiisaba la yaqaano wey man lahu raawin faqad hal raawiyaa ka wariyey wax kaloo culamaahu aho yaqaanoo maanta isgeeyana lama haayo ma garata midkaas miya waradahu lakaru akaru culamaa'a wou radiyey allaahumma ninkaa raawigaa hadduu min culamaa jarx watacdiil uu ka mid yahay oo maanta ma arkaysaa ou taskiyoy waa la aqbalay ama caalim kale hadduu taskiyey waa la aqbalay haye walqismu lwasadu qismiga dhexdhexe majhuulu majhuululxaali xaalkiisa laga jaahiliya fii baadinin xagga baadinkiisa wadaahirinda oo nin laba ninaa ka warisay laba nin hadday ka bariso cayntiis waa la yaqaan laba oo dhanaa taqaanaa ruwaadiisa ka mid laakiin maxaan la aqoon cadaaladiisa daahirka iyo baadinkaba lama yaqaan ma garan laa yucrafu cadaalatahu daahira walalbaadil lama yaqaano kaas miya wa xukmuhu xukumkiisa kaasna alraddu in la celiyo ladal jamaahiiri jamaahiirta agtooda laakiin culimmo qaara xoogaa soo dhoweeyoo kale gaar ahaan dadkii hore oo salafka ahaa iyo taabiciintii iyo haddii ay yihiin qaaraa xoogaa soo dhoweeyay amase waxaa weeye waxaa lala sugayaa mutaabacaad iyo waxyaalo kale in maanta ma arkaysaa lala helo ayaa lala sugayaa kaasna waxa weeye waa majhuululxaal midka la yidhaaha majhuululxaal macnihiisana waxaa weeye xaalkiisa baadinka iyo daahirkaba lama yaqaano waa la yaqaan ninkii laban haddii ka wariyay waa la yaqaana laakiin maxaan la aqoonin cadaaladiisa oo daahirka iyo tan baadinka lama yaqaano khibro looma lah ninkaas waxaa weeye culummada jamaahiirta riwaayadiisa way radiyeen waa midka wasadka walqismu lwasadu qismka dhexeeyana majhuulu xaalin xaalkiisaa laga jaahil yahay baadinna xagga gudaha hoose oo dad khibrad hoose u laho dirham iyo diinaar la wadaagay ama deris la noqdo madkhalkiisa iyo makhrajkiisa yaqaano iyo ammaanadiisa iyo khiyaanadiisa iyo arrimihiisa hoose yaqaana maha daahirkiisana lama yaqaano kaas miyaa waraddahu alakharu aa wa xukmuhu xukumkiisana arraddu waa ladal jamaahiir in la celiyo oo ibnu cumar <coughs> cumar ibnu khadaab radia allahu canhu ayaa nin ayaa maaragta wax soo dacwoodoo sheegay shahaadaa loo keenay markaas anaada kuma aqaano inaan markhaati gashay in kale wax kut iskiyeeyo keeno ninoo u keeno ninkaan ma taqaana haahow dhan wuxuu yidhi ninkaan ma safaraa la gasho ma la safartay safarna carabtu waxay safar ugu dhexeen li'annahu yusfiru can akhlaaqi rijaal dadka akhlaaqdiis ayuu ka shafa xaalaad dhiba ninka waxtarkiisa howlkarkiisa damaciisa sabarkiisa waxquurkiisa howlkarnimadiisa ammaanadiisa dulqaadkiisa waxaasoo dhan safarka uu fayd maxay dhahen soomaalidu nin aada jid la marin ama aada jadiin la wadaagin ma taqaano cumar labadii wuu ku dhisay waa labadaas mahmahayada halkaasaa laga keena wuxuu yidhi ma la mucaamalootay oo dirham iyo diinaar iyo deyn iyo xoolo maydin dhex marin waxma la wadaago oo marka qofka ammaanadiisii warciisa lagu garto maya maclaha waxay aragtay uhi masaajidkaa sow rukuucayo sujuudaayo daahirkiisa uu fiican yahay ninkan mata kuma yaqaana cid ku taqaana keenu yidhi cid ku yaqaana maanta ma arkaysaa keenso marka cumar hadalkiisa oo ah dirhama kula mucaamalootay mase safar la ballo gashay soomaalidu mahmaadaasi ka dhiseen aada jid la marin ama aada jadiin waa hunguri iyo xoolo aadan la wadaagin ma taqaanida le sababtoo qofkii dhammaay wuxuu ku soo baxayaa wax kale adaaba jabad la seexan ha darsa noqo nin aadan jid la marin jadiin aada jabadna aadan la seexan ma taqaanidee marka hadalka ibnu cumar uu ka agdhow yahay canhu ama maayo halkaas laga keeno nacam haye wa xukmu aradu lada ljamaahiiri labadii hore halkaasoo naga soo baxnay wahaaliuka saddexaadna almajhuulu aan labadii hore ku soo celinoo wakhtulifu isu khilaafeen hal yuqbalu majhuulu majhuulka ma la aqbalaya wa huwa majhuulkiina calaa alaaثatin saddex qayboodda majcuul laga dhigay macnaa saddex loo qeybiyey majhuulu caynin cayntiisan inaan la aqoonin man rawaa lahu ey wahuwa majhuulu caynkana manlahu man rawaa lahu waa qofkuu ka wariyey lahu u sugnaaday raawin faqad waraddahu alakharu culummada badan waa radiye waalqismu lwasaduna majhuulu xaalin xaalkiisa laga jaalay baadinin wadaahirin baatin iyo daahirkiisa oo xogtiisana lama oga daahirkiisana lama yaqaan waa ninkii laba raaw ay ka wariday wa xukmuhu xukunkiisana alraddu waa radin ladaa aljamaahiri waa ka jamaahiirta wahaaliu kalna almajhuulu waa ku laga jaali lcadaalata cadaaladiisa fii baadilin faqad baadil korkiisa waa la yaqaanin hadda xumi lagu arkay maa laakiin qof khibrad u haayo oo xog ogaal u ah lama haayo ma garan marka laakiin daahirkiisa waa la yaqaana faqad ra'aa lahu waxaa u arkay xujiyatan in la xujaysanayo filxukmi axkaamtii bacdu man qaar dadka qaarkiisoo manaca diiday maa qablahu ay riwaayata maa qablahu dadkii ka horreeyey oo majhuululcaynkii iyo majcuululxaalkii oo daahir iyo baadinba laga jaahil ahaa dadkii riwaayaddiisa jedi kan way xujaysteen dadkaasna minhum waxaa ka mida sulaymuun sulaym bin ayuub arraazi waa nin weyn oo maanta ma arkaysaa culummadii shaaficida ugu waaweynaayo waa ragga wujuuhda leh oo mujtahidiinta ninkaas qisa uu leeyahay oo cajiib badan waxaa la yidhi markuu qur-aanka hore baranayo toban jirkiisoo macalin u yimi macallinkii qur-aankii faatixadii marka waa ku adkaatay nag waa kari macalinka macallinka xorniyaho carab culaysaa ah ku ay bal hooyadaa ka soo ducayso hooyaa u soo ducaysay qur-aanka bartay cilmigii u bartay maalin kale ninkii macalimkii ay yiri bal soo ducayso aa u soo galay isagoo culummo badan la joogo ee kitaabka mukhtasar musani ay maaragtay muqaabalaynayaan oy tacliiq oo cilmi ka sheegayo ninka haddii fiqhigan iyo alaabtan iyo usuulkan markii lagu dhex maashoodo ninkan macallinka waa in caami waxba ka yaqaano bismi illaahi cilmigan goormaa la baranaa hoy reerkan cilmiga goormaa la garanaa <laughs> ani lafteeda waa xasuustaa maraa yaraa xoogaa markaan tafsiirka akhrisanayn oo fooman meelahaasaan ah ayara bukhaari axmed xulbaari u ii keenay kitaab oo beeco ah waa xasuustaa xadaanaa xadaanaa xadaanaa goormaa la baran doona marka shiikhiu slaami maxaa dabcoo dha inaa idhaahdo cilmigan waxaad gaari hadday hooyada kuusoo soo duceyso <laughs> marka waa ka xishoodoo dhahay macalimkii inaan maaragtay eh, aan sidaa ku iraado marka isaga aamuso <laughs> marka dhibka cilmiga waa laga soo wada maray waa inaan la quusan waa xataa calaqali kitaab markii hore maaragtay markaad aragtaba adiga dhanba maaragtay hadda mar alfiyadan haddaan akhrinaynaba waxay nala ahayd alqaazay nala ahayd laakiin bacda juhdin jahiid waata un hadda la daraasaynayo oo maarata wax laga sheegay idinka waxaa laga lafti ina idin soo martay inaad war ma dhagaxa mase wax la fahmi karo miya haddana markii la daraasayo xoogaa ay maaragtay wax ka iftiimayaan marka taas wuxuu ku tusinaa cilmiga inaan maarata adigaa ah, haddaad daba kacda maalinta waxaad arkaysaa kitaab aadaysa bismi ruuxan waxaan adoo kitaabkii shalalaginaayo waxuu ka sheeg sheegaya wax ka yaqaan haddaad sii wadana marka dambe dee adooba akrinaa had arki oo daraasiinay kitaab nacam marka ninkaas sulaym raazi la yidhaahdo culimmadii shaaficiyada waaweynaa ka mid ahaa ee fiqigay usuulkuba yaqaano ahluwujuuh macnaha waxaa weeye waa dadka shaafici kalaamkiisa fasira oo isaga warkiisa ay wej kale ku takhriijinayo marka waa dad tirsanoo faraku tirisoo aad fiqiga ugu baxsan yahay ah, wujuuh la yidhahdaa dad madhabka ku waaweyn waa nacam waa nin usuuliya waayo faqihna ah muxadidna ahay marka nin aada u weyn ah oo nin jihaad badna ahayo shaam intuu soo fadhiistay ayuu maarata halka dadkana cilmiga bari jiray jihaadina jira ma gar markii dambe isagoo xajka ka soo noqday ayuu baddan cas ayuu marka ku maashooday ma garan baddan cad ayuu ku maashooday wuxuuna ku dhintay taqriiban afar boqol afar waxuu dhintay afar boqol iyo afartan toddobadii ayuu dhintay isagoo siddeetan iyo xoogaa kale baxrulqalzam waa baxarkan hadda baxrulaxmar aan dhahay baxrulqalzam waa hore odhan jiray minhum sulaymunaa ka ma garat sulaym arraazi faqadaca wou goybiyey hadalkaas wa qaala shaykhu shaykhina wuxuu yidhi sheekh hadduu jeediy uu uga jeedaa ibnu salaax uga jeeda wa qaala shaykhu shaykhii wuxuu yidhi ina alcamala camalka camalka muxadiثiinta yushbihu wuxuu eg yahay annahu calaa daa jucilaa warkan in la yeelay oo qofka haddii cadaaladdiisa daahirkaa la yaqaano baadinku un xoogaa uu ka qarsoon yahay oo wax xun iyo jarxina midna uusa taaban in ninkaas riwaayaddiisa la aqbalayo weliba waa fii kutubin ma garat dadkaasoo fii kutubin ma garata kutub ku sugnaaday oo min alxadiidi xadiidkii ka mida ishtaharat kutubtaasoo ishtaharad ay maarata shihrowday kutubtaasoo khibratu bacdi man dadka qaarkood oo bihaa kutubta ku sugan tacadalod ay cudurtowday oo macnaha waxay tahay maanta ma arkaysa la garan waayey taasoo maanta ma arkaysa ou camalku ayuu maanta ma arkaysa u dhow yahay min hmm. alcamal yushbihu annahu caladaa jucila fii kutub alxadiid ishtaharad bayna ahlihi oo dadka dhexdooda ku ishahoorto taasoo khibratu bacdi man bihaa dadka ku sugan ma oo ruwaadda biha bi haadi اlkutubi kutubta ku sugan yacni bacdu man mar qaar kaasoo min aruwaati ka mida bihaa kutubta ku sugan oo macnaa asaaniiddooda ku jirta tacadarad ay cudurtoontay fii baadili اlamri arrintooda hoosada la gara waayo sababtoo waktigooda ayaa maanta ma arkaysaa horreeyey sidaasuu nawowino oo maaragtay ou doortay inay saxiix tahana maanta ma arkaysaa sharxulmuhadab ayuu maanta ma arkaysaa uu ku taqriiriyey saasaana xoog badan gaar ahaan dadkii horeo taabiciinta iyo wixii u dhowdhowaa maaragtay dadkii dambeo culimmadii jarxiga wa tacdiilka ilaa markuu aad u baahay wuxuu ahaa maaragtay culimmada atbaacu taabiciinta iyo saasay ahaayeen sida shucba iyo maanta maarkaysaa taabiciinta qaarkood iyo ayuu naqdigu oo aad maaragtay u soo baxay dadkaa marka iska asturan oo kutubtaa hore ku taalla ee uun daahirkooda iyo khayr lagu yaqaanay xogtooda hoosena aan la ogeyn dadkaas in la aqbalayo taasoo camalku dhow yahay marka taasayna u badataho in kastoo xaafid ibnu xajar isagu wuxuu leeyahy waa la aqbalayaa la aqbala midna dhahayo waa laga tawaqufayaa haddii aan wax ayido aan helnana waa aqbalayna haddaan wax ayido aan weynana waa u kaadinayna laakiin xaafid ibnu xajar isagu majhuulka laba bisog u qaybiye kan hadda saddex u qaybiya xaafid alciraaq oo wuxuu u qaybiyey majhuululxaal iyo majhuululcayn oo waa wixii laba iyo waxaas ay ka wariso oo aan cadaaladiisa aan maaragtay daahir iyo baadinba aan aada xoogaa lahayn isaga laba martaba uu ka dhigan laakiin qoladan saddex martabay ka dhigeen oo waa maxay laba haddii laga warido xaaladiisana aan aada loo aqoonin waa iska majhuulul xaal oo daahir iyo baatinba lama yaqaano laakiin haddii daahiran laga yaqaano inuu caadil yahay baatinka un keliya uu jaahil yahay raggii hore oo taabiciintii atbaacu taabiciintiina ou yahay wax darxiya aysan ku soo aroorin in la aqbalayo ayay u badantahay gaar ahaan kutubihii hore culimmada ku yahay saasuu marka wuxuu yidhi wahaaliثu almajhuulu kan laga jel cadaalata cadaalada fii baadina faqadaa laga jahalaya laakiin qaahirkiisa waa la yaqaanaa faqad ra'aa lahu waxaa u arkay xujiyatan xujinimo ninkaas riwaayadiis fi lxukmi axkaamtooda in loo xujaysanay ma aha targiib iyo tarhiib iyo fadaa'il acmaal keliya ma aha bacdu man manaca dadkii diiday maa qablahu wixii ka horreeyey oo majhuululcaynka iyo majhuululxaali daahiran wa baadinan dadkii diiday kan waa aqbalaya minhum raggaasna waxaa ka mida sulaym waxaa laha abulfatxi sulaym bin ayuub alraazi marka waa nin faqiih shaaficiy oo muxadid waa weyn oo ahaa madhabka marka rag badan oo ah muxadisiina iyo usuuliyiina mufasiriin ah waa culammada islaamka ragga ugu ta'liif badan oo aadna nusuusta u jecel waxaana kalifay dee imaam shaafici isagoo muxadid ahaa usuuli ahaa mufasir ahaa marka iyagoo hadyo goraale aahaartaasi daba ordaan ilaa fiqiga shaaficigoo dhanba wuxuu ku dhisan yahay maaragtay aahaar marba intay aahaar saxiixa la helaayo ra'yi iyo waxaasoo kale iyo qiyaas agtiisa lama tega had iyo gooraale marka uun aahaari baxsinaya saasay marka ay ugu bateen isagoo imaam shaafici haddana oo imaam oo xadiidkana yaqaana oo haddana culummada xadiidka mutakhasisiin ku ah oo warkiida qiimayn jiro hadduu xadiid arko ahlulxadiisku ay dacifeen wuxuu leeyahay fii haadihi اlmasalati xadiiثun laa yuhbitu ahlucilmi bilxadiid marka culummadaas marka ilaahay waxaa ugu necmeeyey marka inay xadiidka aad iyo aad ay u qiimeeyaan u daraaseeyaan kutubta ama musطalaxa ama axaadiidta shuraaxda ama kutub الrijaal waa culummada ugu badan waay culmmada ugu badan faqadaca bihi imaamu raazi sulaym araazi waa gooyey wa qaala shaykhu ibnu salaxna wuxuu yidhi ina alcamala camal yushbihu waxau u og yahay annahu calaa daa jucila camalka oo muxadisiinta tadbiiqa iyo maaragtay baraagtiska ahlulxadiidka saan inuu ku socday egtooda khaasatan fii kutubin oo min alxadiidi ah taasoo ishtaharad dadka agtiisa mashhuurka ah taasoo khibratu bacdi man dadka ku sugan oo man oo ruwaadda ka mida khibradooda hoose bihaa bi haadi lkutubi kutubtaas rag ruwaaduhu ku jira khibradooda hoose iyo cadaaladooda baadinka tacadarad ee cudurkoontay uu suuragalla waayoy dad daahirka ka fiicanna ah khayr nale quruuntii horena ah ee wakhtigaasna marka qof walba in la jarxiyo la tacdiiliyo waxaa dhici karta inaysan mutayasir ahayn ma garan saa darteed dadkaas oo kale marka in la aqbalayo tacadarad uu cudurto fii baatil amri ku cudurto daarka waa laga yaqaana inay cadaalad yihiin wa bacdun culammada qaarkoodna yushhiru wuxuu ku shuhraynaya oo macnaa uu ku magacaabaya dalqisma qismkan mastuura qaybtan mastuuralxaal ay leeyihiin wa fiihi nadaru nadaraa ku sugan isag wuxuu ku tan mastuur in lagu magacaabo maahan mastuurku waa kii hore laakiin culummadu waxay dhahaan dadka uu sheegana waa baqawi iyo rag ka midoo masuur ku magacaabo marka waxay dhaheen tacliiqan oo ciraaqi saas uma sii ridne in mastuur lagu magacaabo maadaama cadaaladiis baadinka laga jaahil yahay wax hadda dhibaho saas weyn ma leh saasay yidhaahnaa halkaas waxaan uga baxnay wa fiihi nadarunaa kuskana isagaa tacliiqi laakiin iskan waa la sii tacliiqiyey waxaa la inuu u diido maaragtay baabkaasoo kale in mastuur la yidhaahdo wax hadda dhib weyne oo qofkan lama arko haye halkaas maxaan uga maxnay riwaayatulmajhuul iyo xaalkeeda wax uun xoogaa lasoo dhoweeyey ninka daahirkiisa la yaqaan laakiin majhuululcadaala oo weliba dadkii hore ah dadkii hore taabiciintii atbaacu taabiciintii oo kutubo axaadiida ku sugan oo xaqiiqadooda iyo baadiga agtahay sababtoo ah darxiga iyo tacdiirka sidii markii dambeo yaxya bin saciid alqafaan iyo shucba iyo markay yimaadeen iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo bukhaari axmed bin xambal iyo cali madiini iyo duxaym iyo marka hore saas waxaa dhici karta inaa maarata qof walbaba dhag dhag dhag inaan la siito ama dadkaas dad khayr isaga mashhuur ahaadeenoo qofka cilmiga iyo khayrka mashhuur ku noqda oo dusuhra cilmi ku noqda ee nafteeda cadaaladdiisa tii la aqbali jiro haye waxaan gelaynaa mubtadica riwaayadiisa bidcadu waa nooc fisaqa ka mida ah. fisaqa nooc ka mida ah. laakiin miday uga duwantaha ninka faasiqa isagoo u jeeda waxaan inay fisq yihiin ayaa diin daraa ku xambaaraysa waxbaa ogyahay laakiin mubtadicu waxaan uu samaynaya bidaacan diinu u haysta laakiin wixii fisqi oo kale u jeeda been iyo maanta ma zine iyo khamra cabid iyo wixii aahaamta waaweyn oo kabaa'irta ah waa uu ka fogaana marka nooc tadayunahaa ku jira tadayunkaa ku jira uusan ku dhiiran karin xaaraamta inuu aado ayaa wax yar lagu ixtiraamaya inkastoo ay dhow meelaha qaarkood bidcado iyadaa macaasida ka shar badan ninka macaasiga waa is og yahay inuu toobo keenaa dhece laakiin mubtadacaaba isla fiican yahay adooba kula sakiraa markaad tiraad ilaahay keliga hala baryo isaqaasaan iska dhaafa qubuurtan aad dawaafaysaan iska dhaafa kacbadaa dawaafka iskale awliyadiid kule waaad awliya faraday oo awliya soo habaar maxaa barakaa laga hela adiga oo kuu jeestaynaya mog shiicaga haddaad tidhaahdo war dadka la sig oo shaykheynka ka hormarin bahal naasibe waayo uu ku leeyahay ahlubeytka nacab uu ku leeyahay marka qaaraa qadar arkaayo oo dhahayo eh, ilaahay afcaasha makhluuqa ma abu qaaraa irja arkaayo irji waa maxay irjaaء اlfuqahaa iyo irjaaء murji-a kala irjaal fuqaha waxay ku leeyihin camalku iimaanka mid maaha waa amaradiisa laakiin murji'ada sii daran wuxuu ku leeyahay laa yaduru maca aliimaani demb mar haddaa laa ilaahu tiraahda muriidii laa takaf washdax wagani wafcal maa tashaau falismu caali waa maasha muriiddii ha qabsan shadaxaadka wax qofka xoraba iska sameyn xu abiye ya iska haadhaad waa <laughs> waqani iska istumo waayo wafcal maa tashaau shar iyo khayr samee adigaa caali ahoo sarreeya marba haddaa muruudkaygii tahay khalaas dhabarkaa laguga xambaaraayo ma gar yaa a may waa qolo xoogaa oo tuurtuuri ay ka dhaxayso ali xalminsimio may zaminkan waa waxaan isku dad iska tuurtuuriya iskaan ah, anta lasta salafi antum salafi antum baabkaas waxaa weya dadkaa hmm. nin walba caalim waa la isku qabsanaya isla marka hmm baabkaas lama galo ninka culummada hadduu khayr ku suhroomay waa iyo caqiido toosan iyo wanaag saqdo yaroo ka dhacday ama waxaan saqdo ah inaa zamankan saqda laga dhigi dad iska carruura waxba diinka aqoona culimmada waaweyn taf iskaloo iska caayo qiimo mala marka bidcada xoogaha saas ugu dunto nooc dayaanaha jirta iyo alla ka cabsi ninka mubtadica ayaa ku jirta oo waxaan wuxuu bidcadu gela ilaahay buu ugu dhowaana laakiin been waa waray isagoo cirka soo dhaxayo dee annaka waa arki jirna niman badan oo dadkan suufiyada ku ta'asurtan iyo oo laakiin waraca dukaamay lahaan jira nimankaas wadaadada shilin haddaa u dhiibatay ya maaqalka xataa ma gelaan qof walba ammaanada u saaraan sarif xataa ma u isticmaalaan xagga kaldulbasar suuqa markay mareen saasuu hogoogin jireen culmadii hore soomaalida xaqaanleyda aad u taqo badna fitanka naagaha xoolaha si aad iyo aada uga fogaan jira aad iyo aada uga fogaan jira raggii xakaamleyda ah rag taqo badan annagu kasoo gaarno shay kabaa'ira inay u dhowaadaan ee laakiin waxaan waa iska ictiqaadsan ayaga laftooda kuwana waxaan kuwa jaahiliinoo qasaa'idda xafida nimana niman fiqiga yaqaanay ahaayeen marka iyada laftooduba axkaamley oo xedha cilmu daahira yaqaanin kuwaana waa suufiye oo jaahiliino isdhihi jiraan labadooda sida ahlu sunnada iyo si ay kala ahaayeenoo axkaamleydaa waxay masali jirta sharciga waxaan sharciga khilaafsanya dhihi jiraan iyagu sharciga muwaafaqsana gaar ahaan manhaajka ila meelo badanoo caqaa'ida ah oo taabanaya manhaajka saas ahaynta haye marka aan galno wuxuu yidhi walkhulfu khilaaf baa waaqicun dhacay beyna al'ummati a'imada dhexdeeda fii mubtadicin fii shaani mubtadicin mid oo mubtadic ah riwaayadiisa mubtadicaasoo maa kufiraa aan la kufrisiinin mubtadacaan bidcadiisu aysan mid mukafaraa aysan ahayn ee qolo qololbaa qolo way kufrisiinaan laakiin waxaa la yidhi midda mukafarada waa qofka shay macluumin addiinu bidaruura markuu inkiro ama uu ictiqaadiyo wax ictiqaadeedkeedu uu kufri keenayo oo macluum min addiini bidaruura oo kale ama haddii qof walbaa la yidhaha takfiidada baa kafir kafir kaafir nin kala dhahayo marka qof walbaa qolada kale takfiirkooda loo qaban maxaa riwaayadiisa laga yeelaa qofkaas qiila waxaa la yuraddu waa muطlaqan nin middan bidcadiisu mukafira ay saxa tahay waa la radinaa biitifaaq haddii bidcadu kuhorsiinayso laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay bidcadu waa mukafara qof walba laga yeeli maayo culummada diinta taqaanaa baarayso waxaan ma yihiin wax oo qadcan qofka uu ku gaaloobayo mase waa qof wax qof walba qofka mukhaalifkiisa uu kufri ku tuuraayo haddii ay tahay qadcan wax lagu gaaloobayo oo mukafar lama aqbalayo laakiin haddayse waxaan lagu gaaloobaynoo midkaan uu ku tuuraayo kan kale oo ku kufri siinaayo maaragtay yacni tacasub darteed iyo taxaamul darteed waxa waaye takfiirkiisas kaas ma soconaayo ma gara sida zamankan ay dheentay murtad murtad banoonigaa lagu cayaarayeen <laughs> sida culimmada qaarkood yidhaahdeen war banooniga ii soo murtadiyo banooniga ii tur murtadiyo <laughs> isboortigii ee soo gashaa la yidhi <laughs> ay qayb ka mid ah, ay noqdo alfaad la isticmaalo hay qiila waxaa la yuraddu muطlaqan qofkii aan bidcadiisu mukafaro ahayn maadaama mubtadic yahay waa waa maaragtay waa la celinaya bidcada qaababkeeda waxaa ka mida ah tashayuca xun oo raafidliga oo qofka maanta ma arkaysa abubakar tashayucu waa labo mid waa khaalib kuwa abubakar kuwada ugu ran waxawaaye waa kuwa cuثmaan iyo cali yidhahdaa caliyaa fadli badan dad badanna waxaa la helaa taas culimo waaweyn sida cabdirasaaq bnu hamaam alxaakimi dad badanaa la helaa isagoo kaasi dhib maa midka kusii xiga waa xawa kuwa dhahaya cali waa ugu fadli badan yahay saxaabta laakiin aan saxaabada aan abubakar iyo cumar aan cayniyin midka inkaarta qabaa marka oo raafidiga waa kuwa shaykhaynka caayo mar hadduu shaykhaynkai cusmaan oo caayo iyo mucaawi oo caayo waxaa weeye waa shici jelida kaas riwaayadiisa lama aqbalo eber eh, kuwa qadarka waa labo qaar waxay leeyihiin eh, qofka ilaaha abuuray laakiin camalkiisa isagaa abuuray ma garan qaar cilmiga allay bay inkiraayaan oo waxay ilaahay waxa markuu dhacay yaqaan ou yaqaano waxa dhacay ka warkama ya alamr unuk qaarna waxay dhahayaan ilaahay waxa waa og yahay into intoosa dhicin laakiin asagu shaqo kama leh afcaasha oo mukalifiin kuwa marka dhahaya ilaahay waxa dhacay ma ogo kuwaasoo bidcadooda mukafara warkooda lama aqbala saas suufada laftooda qulaaday leeyihiin sida ibnu carabi kuwa itixaad alxuluul sheeganoo leey ilaahay iyo khalqigiis waa midoobeen maaragtay kuwaasoo kale waa bidcadooda mukafaro kuwa un xoogaa tawasulka iyo waxyaalahaas aaminsan maaragtay iyagoo bidcadoodu eh, waa xoogaa bidca kuwaan dhahaya oo welada toos u baryaaya iyo haddaadgiisana dhahaya ma garat waxaan uga jeednay tawasul kuwaas xaalkooda ilaahaya laakiin kuwa iyagu toos u baryayo leh intii ilaahay anfici karaana anfacaya wx ilaahay dhibi kara dhibi kara kuwaas iyagu baabkoodu khatar wa wuxuu yidhi waqtahaydheh wاlqulfu wاlqulfu kaa'inun oo waaqicun bayna a'immati fii mubtadacin fii riwaayati mubtadicin fii qabuuli riwaayati mubtadicin la aqbalaayo mubtadicaasoo maa kufira aan la kufrisayn ama dad kale ha kufrisayn laakiin culummada muxaqiqiintaha ah aysan u arkayn waxaa inay kufran yihiin qiila waxaa la yuraddu mutlaqan waa la radinaa mubtadi bacdoya warkiisa la qaadama wastunkira laakiin hadalkaas waa la inkiro camalkii salafka iyo kutubta muxadiثiinta xataa shaykheenkuu khilaafsan yahoo waxaa weeye waa arki doonaa in dad mubtadicaa ay ka wariyeen laakiin bidcadooda bidca mukafara aysan wa qiila waxaa la yidhi bal ida istaxalla alkadiba hadduu beenta xalaashado nusrata madhabin madhab u gargaaray lahu asagu u sugnaatay markaasaa riwaayadiisa alla aqbalin wa nusiba lishaaficiyi hadalkaasna wa nusiba wa aliftu alifu liطlaaqi lishaaficiyi shaaficiya loo nusibeeyey id yaquulu wuxuu leeyahay aqbalu waan aqbalayaa min hayri khadaabiyatin qolada khadaabiya la yidhaahdo maa naqaluu warkay soo guuriyaan oo khadaa'ibadu waxay ahaayeen shahaad zuurkii u arkaayeen waxay dhahayeen qofka adiga saaxiibkaa kula jaala hadduu intuu ku war ukura wallaahi wallaahi hebel xaqaas waa kulaaya kuu dhaarta hadhow inaad barqaatid beenayaada ogaanaad u furtid waxa weeye maaragta marka waa badantay ku leeyahay mar kuwaas ma banaano laakiin hadalka shaaficigu Eh, khaaabiyo kuma uusa ko shahaadadu isagu ahaayo qofkii maaragtay been loo oo maaragtay sameeyo ma garata ahlmudcada shahaadadooda waa aqbala ilaa kuwa markhaati beenaalaha banaysana saasoo ee ninkii been banaystaa xadiidkiisaa ma la qaadanayo mubtadic ha ahaado mubtadic uusan ahaan marka hadalkan shaafici sidiisa maan sababtoo shaafici inuu yidhaahdo ninkii been banaysta oo maaragtay mubtadicaan ka aqbalaya wuxuu uga jeedaa shahaado uga jeedaa sababtoo ah ninkii riwaayad beena banaysta qolo kastuu yahay miyaa la aqbalaya ninka yara maaragtay tazuul kadiba calaa rasuuli illahi sala alla alayh wasalam marka hadalka shaafici intaas waa ka mudnaan badan yahoo haddii lagu xambaaro keliya ninka xadiidka mubtadica oo beenta bannaysanaya keliya handiida ee kii sunniga ahayo beenta banaysa shaafici ma aqbala maya marka hadalka shaafici intaa u gudaya shahaadadu uga jeeda shaafici ee xadiidku ugama jeeda li'anna qof kastoo been banaysa ama mubtadic ha ahaado ama mubtadic uusan ahaadin xadiidkiisa waa hayru maqbuul oo xadiidkiisa noqonaya nacam haye haye waqiila waxaa le bal ida istaxalla hadduu xalaalayso alkadiba beenta nusrata madhabin madhabku gargaartay lahu kaas lama aqbalayo wanusiba lishaaficiyi shaaficiyaa loo nisbeeyey id yaquulu wuxuu leeyahay aqbal waan qalayaa min kayri khaaabiyatin qolada khaaabiya la yidhahdo raafidlada ka mida maa naqaluu waxay soo guuriyeen sababtoo beenay banaysan laakiin waxaa asalku shahaadada ahlubidaca kuwa aan beenta bannaysanayna waa aqbalahay amaa xadiid hadduu yahay nin been bannaysay nin kale eesha waa laga aqbalaya wاlأkharuuna wara'aahu اlأcdala radduu ducaatahum faqad wanuqila wanaqala wاlأkharu laakiin culama hadalkii murtidii waa kana wixii khilaafkii lasoo sheegaba murtidii biyo kama dhibcaanka ahayd oo saxda ahayd waa kana khulaasadii wاlأkharuuna culummada intooda badan wa ra'aahu wuxuuna u arkay ibnu salaax hadduu damiirku waaxid yahay iyou u noqonayaa ibnu salaax qacdaan soo sheegnay alacdala sida dhexdhexaadka ahee radduu way celiyeen ducaatahum kuwa bidcada ugu yeera faqad oo keliya ayay radiyeen ninka hadduu mubcad yahay oo sidqi iyo lahji ou sidqu lahji uu leeyahay oo been uu sheegeen runta uu ku dadaalo bidcadana uusan ugu wicin waxaan oo warinayana wax bidcadiisa tarwiij u sameynaa ay tahay waa la aqbalaya ma laakiin bishardi inuusan daaci bidcadan u ahayn oo dadka uusan ugu yeehin wa bishardi waxaan uu tarwiij uu warinayana wax bidcadiisa maaragtay ayidaayo waa inay tahay haddii la ogyahay nin cali inuu mubaalaq eh, inuu maaragtay ahlubeytka uu mubaalaq ku yahay iyo saxaabada kale nacaybkiisa wixii ammaano ah ahlubeytka ku raabsan waa laga shakina sababtoo ah eh, iyagu hadda fadaa'ila ah, xataa aan soo aroorinay keenayaan shiicada wixii masaalibihoo saxaabada kale uu ku keenana waa laga joogsanaa sababtoo ah, xadiidkaasi waa max madhabkiisa tarwiijinayo oo kale sooma amaa hadduu keeno xadiid fadaa'il abi bakar iyo cumar iyo haddii uu keeno lana og yahay ninkaani inuu maaragtay uu shiici uu yahay min baabi ola waa kasii aqbalay sababto xukmusinaysa inuusan ducaad u ahayn ama axaadiid caama oo wariyo waa laga aqbalay walakharuuna wara'aahu ibnu salaax wuxuu u arkay alacdala sida caadilnimada badan radduu waxay radiyeen ducaatahum kuwa bidcada ugu yeera faqad ee weliba wixii ay wariyaan oon bidcada tarwiijinayno wanaqala wuuna soo guuriyey fii ibnu xabbaan itifaaqan culimmadii ka soo guuriyey oo kitaabkiisa ahuqaat walmarjuuxiin ayuu maanta ma arkaysa ku soo guuriyey warawo wayna wariyeen culimmadii ma garatay oo saxiixeenka iyo keyrkoodba can ahli bidcin bay fi saxiixi ku wariyeen muslim iyo bukhaari oo rag maa tashayuc uu ku jiro ma garatay qaar khawaarijnimo ay ku jirto qaar ay ku jirto qadar qaar irjaa uu ku jiro rag badanaa laga magacaabay lankade wakhtigaa shuraaxda umbaad ka fiirsan kartaane raggaasay ka wariyeen fi saxiix saxiix weliba uga wariyeen kuwaasoo maa dacow ilaa maa dacow ilaa bidcatihim kuwaas ahlu bidcadoo maa dacow aan ugu yeerin ilaa bidcatihim bidcadooda aan tarwiijinin madabka saxdaa waa taas sababtaa waxay dhihi jireen markay nin oo day culamo ka sheekeeyaan culimmadii maaragtay juzijani iyo dahabi iyo ibnu xajar iyo waxay leeyiin ninka hadduu mubtadicow yahay bidcadiisuna sababta bidcada waa kala duwna waagii hore ninka bidcadiisa oy qaali tahay oo qaali mutashayic lagu tiri jiray waa ninka cuhmaan cali ka fadlilo yidhaahdaa cali ha fadli haddou cali abuubakar uu ka fadilana dee waxaaba loo arki jiray maaragtay haali foolxuna loo arki jiray laakiin markii dambe ninka qaaligaah waa ninka abuubakar iyo cumar iyo saxaabada cuhmaan caayow kuwaasoo kale marka waxma laga warinaayo laa karaamatala laakiin mid oo bidcadiisa tashayuciisa mutawasid ama bidcadiisa daacina aan u ahayn waxau warinayaan wax bidcadiisu aan tarwiijeen waa laga warinayaa sida muslim iyo bukhaariga baa rag ahlu bidco lagu sheegay oo laakiin bidcadooda aan dadka ugu yeeran ayay ka wariyeen wanaqala wuu guuriyey fiihi yacni fii qabuuli haaulaa ama fii raddi ducaati ducaadda in la radinaayo waqabuuli kayrihim ibnu xabbaana itifaaqan oo soo guuriyo culamaa aljarx waatacdiid waa kitaabkiisa alhiqaad almarjuuxiin ma garan warra awoo wayna wariyeen kutubta asxaabu saxiixayn can ahli bidcin waa la iska can ahli bidacay ahayd wasniga u yeela dhexdiisu ahlu bidcow ku wariyeen fi saxiixi kuwaasoo maa dacow ey ilaa bidcatin bidcadoo dadkaan ugu yeeli jiray haye maku darnaa waxyar ama dhibin ku haysaa intaan masaalanta umarna afar beydoo kalea oo cashar kale ku saabsan anoo ku darnaa aan ku darno haye walilxum dhib badan male walilxumaydiyi walimaami axmedi biana man likadibin tacamada ay fi اlxadiidi lam nacud naqbaluhu wain yatub asayrafiyu milahu midluhu waadlaqa اlkidba wazaada ana man ducifa naqlan lam yaqul bacda an walaysa kashaahidi wasamcaani abulmudafari yaraa fi ljaani bikadibin fii khabarin isqaadama lahu min alxadiidi qad taqadama yousan isla cusnaanin mowduuca halkan oo ku saabsanya waxa waaye ninkii aan ku ogaano marba inuu xadiidka oo nabiga been ku abuurtay oo nabiga uu ka been sheegay xadiidkiisa xataa hadduu toobad keeno toobadiis waa bayna wa allaahi kama aqbalay sidaasna waxaa ku tegayey imaam xumaydi waa tilmiidu shaaficiy ama saaxibu shaaficiya la dhahaa ardaydiis ka mid ahaa wa shaykhuulbukhaari ahaa iyo imaam axmed sayrafi baa ku raacay haddana waxaa ku raacay samcaan abulmunafir samcaani ayaa ku raacay arrintaas xoogaa nawowiyaa ku ictiraaday laakiin isagana culimmadii waa ay radiyano siyuudi iyo ibnu xajar iyo culimmadii badankeed dahabi iyo qowlkan culimmadaanay ay doorteenoo ninka marba haddii been xadiid nebigu lagu ogaado inaan la aqbalin sidoo kale haddii nin la ogaado inuu daciif yaho talaf uu yahay oo faaxishulkalad iyo sayi-ulxifdi uu yahay oo qaladkiisu oo batoo la daciifiyo mar kale kama soo kaxay laakiin xoogaa nin khada'iisu oo xoogaa muctadil ah ee marka dambe wixii intuu iska raajixiyey si fiican waxu dabdiya uu yahay kaas waa la qaadanaya laakiin awalba kii taafihayo dhulka yaala waxay u badantay inuusan ka soo kicin waa kana aan aqrin macnaha inta waa intaas way keliya walilxumaydiyi waxaa u sugnaaday iyo walimaami axmeda waxaa u sugnaaday oo yidhaahdeen bianna man qofkii tacamada u kasa likadibi been oo rasuul ku abo ay fi lxadiidi xadiidka nabiga uu ku been abuuray lam nacud ma u laabanayno naqbaluhu inaan aqbalno wa in yatub haba toobad keeno toobaddiisa ilaahay xaggiisa la aadaalne sababta xadiidku waa shareeco marba haddooba ku dhiirada nabiga inuu toobadkee uu ku been sheego ma aamino tajrubaana loo arkoo muslim wuxuu muqadiis ku warinayaa nin intuu yidhi nabigan ku been sheegaha layga toobad aqbalo ee toobad keena haddana sidai haddana mar kale u laho markii dambe culummadu masallahay ka arsaxday wax damba sheegtan ma aqbalin bax balaayaad qabtaan baa la diiday taas yidhahd sayrafiguna miluhu waa iyagow la mid walisayrafiy waxaa u sugnaaday milu midla maquulati اlxumaydi walimaam axmed ayaa u sugnaaday wa adlaqa alkidibba beentana waa idlaaq oo fi lxadiidi aheed xataa fii axaadiid innaas laakiin taas culummadu waxay dhaheen hadalka sayrafi markii dib loo noqdo waxay u badan tahay inuu u jeedo xadiidka rasuulka calayh salaatu salaam si uu culummada kale u waafaqo taasay u badan tahay marka hadalladiisii lasoo guuriyey culummadu waxay leeyihiin iطlaaqa hadda ibnu salaax ayaa ka cabiray iyo ciraaqi waxay u badan tahay inuu kidbiga u jeedo fii xadiidi rasuuli illahi sala alla alay wuxuu yidhi anna man wasaada wuxuu kordhiyey anna man ducifa ninkii la daciifiyo naqlan ay riwaayo xadiidka oo warinaayo ninkii la daciifiyo ee dhulka dacfigiisa uu yahay mid aad u daran oo dhulka lala jiro la yidhahdo faaxishun halad la yidhaahdo ma garan musayi lxifdi la yidhahdo ama waa muqafal la yihahdo ama kasiiru lwahmi la yihahdo mid muh iyo maah aan garanayn ismoodsiinayo lam lam yuqawa ma xoogaysanayo bacda an ay bacda an ducifa markii la daciifiyey kor uma soo kacayee meeshiisuu joogaya ma gana ka shaahidi shaahidkan lamid ma intii hore waa ku raac culummadii hore ilaaqaas maxaa maxaa raajica inaan idlaaqa oo sax ahayn uu u jeedo eh, maaragtay alkadib fi اlxadiid u jeedo laakiin wuxuu yihi dadka taafiyiinta oo xadiidkiisu mara daciifka oo fuxshu iyo axaadiidtooda ay manaakiirto eberkood ay tahay kuwaas mar u soo kacaya dahabi waxuu dhahay labay mid tahay nin isagoo sidii daciifa ku dhintay iyo nin inuu soo kabmo ay mustaxiilah ama ninkii xoogaa marka hore xifdigiisa oo dhexdhexaad ahaa wahmigiisa oo xoogaa ahaa ama boqolkiiba konton oo ahaa hadduu marka intuu is muraajiceeyo labdi iyo ou la yimaado xoogaa kaas waa soo kaca ilaahyo hmm. haye wasamcaaniyu abulmudafari ahaa yaraa wuxuu arkayaa filjaani kan ku dembaabay waa macnaa ilaaj jinaaya waa bikadibin fii khabari inuu khabar oo ka been sheegay kii ku dembaabooy oo jariimo ku galay isqaada maa shay in la ridoo lahu u sugnaado min alxadiidi xadiidkiiya qad taqadama oo hormaray xadiidkiisa wixii hore waa la tuura wixii dambena sayro fiiaba sheego ayadana marka waa la tuura iyo imaam axmed yaa sheegay sababtoo waxawaye mankan maba aamini karnaba ilaa xadiidkan axkaan iyo sharciga ka dhisi mayso soo maa xataa waxay dhahayaan xukunkii lagu dhisay hadduu qaadi wax ku xugmay waa la tuuraa xukunkaas waa la jebinaya aas aan ku soo celino mabda'a guud waa fahamteen soo maa masalada mabda'a guud tafaasiisha u fiirsada walilxumaydiyi waxaa u sugnaaday waa cabdullaahi bnu zubayra layidhah cabdullahi saxaabiga isku magaciiin waana isku qolo min bani asad waaye oo halkaas khadiija bintu khuwaylad iyo qoladeedii iyo ka soo dhacaya zubayr bnu cawaami waana quraysh iyo walimaami axmed ah waxaa u sugnaaday bianna man tacamada likadibi been u tacamuro u kasta waxaa hadday qalad uga dhacdaa taas kuma jirto marka si qalada wahm hadday uga dhacdo ay fi lxadiidi qofka xadiiska been ku sheegay lam nacud ma u laabanayno naqbalu inaan aqbalno wa iyo tuba haba toobadkeen addoonka khalaas xadiidkiisu macnaha wax damba kama aqbala wixii dambaa ku cad wixii hore maxay ka yidhaahdeen waa inay shamlinaysana waa dhici kartaa laakiin culammada kale noo caddaynayso wasayrafiyu miluhu ay walisayrafiy welilxumaydiyi soo ma dhihin walisayrafiyi miluhu ayaa u sugnaa mila haada oo inaan qofkii been xadiidka nukuso aan la aqbalin wa adlaqa beentana waa idlaaqay qoladii hore maxay dhaheen fi lxadiid laakiin culummadu markay tacliiqeen maxay dhaheen idlaaqa inuusan u jeedin u badanta muxuu u jeedaa kadib fi lxadiid u jeeda wazaada muxuu ku daray intaana ku darsan anna man qofkii ducifa la daciifiyo naqlan xagga naqlintii guurintiisa oo nin wax xambaari karo munkaru lxadiid wاlmunkaru aladii hadaa bihi raawin tacdiilu laa yaxmilu tafaruda ama mu matruukuhumaa waaxidu bihi infarad waajmacuu lidacfihi fahuwa karad heerkaasooba macnaha oo maraya waa nin eberkiis lam yuqawa ma xoogaysanaayo oo kor usoo soo kici maayo bacda an ducifa ayaa u qadara markii dacifa ka bacda walayse ka shaahida shaahid karmaan shaahidu waa ka dubuy haddou toobad keena iyo waxyaalahaas ama markii hore haddou shahaadada qalad lagu ogaan jiray haddaba hadda uu caadu noqdo waa laga aqbalay sagto shahaado waa xukum khaasa w wasamcaaniyu imaamkii samcaani abulmudafir ahaa yaraa wuxuu arkaa fijaaniy midka ku dembaabay oo mujrim ku noqday bikadibin been fii khabarin khabar oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam been ku sheegay isqaada maalahu waxa u sugnaado oo dhan oo laga wariyo in la turo oo min alxadiidi qad taqadama kiisoo hormaray kuwii dambe in la radinayo culimmadii hore loo sheegay taas imaamu nawowi ayaantaas inuu ku radiyo isku dayey oo yidhaahdo ninka gaalkaaba hadduu toobad keeno waa laga aqbalay laakiin culimmadii ka dambeeyey oo dahabi iyo ibn xajar iyo siyuudi culimmadaas oo dhan waa diideenoo waxay yidhaahdeen hadalka imaam axmedaa sawaaba sababtoo ninkan jariimadiisu waa jariimo culus waay ninka islaamnimadiisu ay ka reebi weyso inuu nabiga uu ku been abuurto waxaa waaye xadiid laguma aamini karay laakiin toobadiisu baynahu bayn allah laakiin anaga shareecadda ma u aaminayn nin beenba laakiin qofka hadduu yacni oo qalad ay uga dhacdo arrinta oo wahmi uga dhacdo qofkaas xoogaa haye waacaddaas soo hadda muraajacadda ma baahna wallaahu aclam sal allah alay